alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedin wacalaa aali muxamed wasalama tasliiman kasiiraa maanta oo ay taarikhdu tahay kun iyo afar boqol iyo afartankii hijiriga bisha rabiicun ithaani ay tahay toban waxaynu bilaabaynaa nadmu alwaraqaat lilcamriiti kitaabka nadmu alwaraqaat wuxuu ka soo jeedaa waraqaadkii imaamu alxaramayn uu allifay ee usuul fiqiga ahaa usul fiqiga oo aad culammadu uga daba dhaceen shuruuxo fara badanna leh aad iyo aad baa culammadu uga daba dhaceen waxaanay noqotay in markaa usuulu fiqi marka la bilaabayo waraqaad laga bilaabo maaha shaaficiy oo keliya xataa madaahibta kale waxa dhacda inay ka bilaabaan waraqaat waa kitaab aad iyo aad culammadu u xiiseeyeen shuruuxo aad u fara badanna waa liyihin bale shuruuxaadka qaarkood xawaashi baa la saaray sharaxyada laga qorayna waraqaadka wakhti yar laguma koobi karo waayo aad bay u fara badan yihin culamada xanaabilada qaarkood waxay sameeyeen waxa la yidhaahdo xambaliyatu alwaraqaat waraqaadka in la xambaliyeeyo oo xambaliye laga dhigo dabeedna masaa'isha isku khilaafsan yihiin inay tacdiiliyaan waxyaalaha qaarna ku ziyaadiyaan ayay sameeyeen taas lafteed waa dhacday culammada madaahibta kale aan shaaficiye ahayn qaarkood inay sharxeen waa dhacday waraqaadka hadday yihiin culammada casriga iyo hadday yihiin culammadii horeba imaam alxaramayn waa la garanayaa waa abulmacaali aljuwayni imaam alxaramayn wuxuu dhashay afar boqoliyo sagaaliyo tobankii hijiriga waxaanu dhintay afar boqol iyo toddobiyo siddeetankii hijiriga ayuu dhintay waa min culamaa'i qarni alkhaamis waxaanu ka mid ahaa culammada shaaficiyada ee waaweyn buu ka mid ahaa kutubo iyo musannafaad fara badanna waa qoray kutubta fiqiga uu qoray waaweyn waxaa ka mida ah nihaayatulmatlab ayaa ka mid ah xagga usuulu fiqhigana waraqaadkan kooban ayaa ka mid ah alburhaan fii usuul fiqhi baa isaguna ka mid ah musannafaad iyo kutubo badan oo kalena waa leeyihi kitaabkaa waraqaadka maadaama laga daba dhacay waxaa la sameeyey in la nadmiyo oo gabaya laga dhigo culamo badanoo kala duwan baana nadmiyey oo qaarkood ay maalikiye yihiin bacdu shanaaqida waa nadmiyeen sida sheekhii kunti la odhan jiray nadmigiisu waa daabacan yahay waana la sharxay oo shuruuxna waa leeyihi oo walaatina waa sharxay naadimka laftiisuna waa sharxay bacdi nadmigaa kunti bay aad u ammaanaan sida markaa waxaa weeye sabkiga sida uu u nadmiyey macaankeeda iyo sida uu u dhigay iyo koobnaanta uu kooban yahay waayo kan nuskii waa ka yari yahay macnihiina inaana waxba ka tegin buu isku da waxaan filayaa sagaal iyo sagaashan bayt inuu yahay nadmiyo badan oo kaleoo mutacadidina waa jiraan ha yeeshe innaga agteenna waxa ugu caansan nadmiga camriiti camriiti wuxuu ahaa sheekh markaa nadmiga u sahlan yahay nadmiyadiisana aad loogu intifaacay waxay dadka qaarkood ugu dhawaaqaan cimriitiyo caynka inay hoos dhigaan ah waase kalad ee saxdu waxay tahay camriiti sida saaxibu lataa'if alishaaraat baa uu sheegaayo oo odhanaayo waa bifatxi alcayn kama huwa mashhuurun wa hiya naaxiyatu min nawaaxi misra yacni nawaaxida masar bayna ka mid tahay camriidkaasi ay ka mid tahay nadmiyo badanoo kala duwan buu leeyahay camriidi ajruumiga waa kii nadmiyey waa kii abishujaca nadmiyey waa kan waraqaadka nadmiyey marka waxa weeye ilaa afar nadmi oo kala duwan oo afartaba waxa weeye marka ay caanbaxeen ayuu leeyihi wuxuu u bixiyey nadmigiisan waxaa lagu magacaabaa tashiil turuqaat linadmi alwaraqaat saasaa lagu magacaabaa shuruuxa waa leeyahay mutacadid oo kala duwan sharaxyada la sharxay waxaa ka mid ah sharaxa u sharxay cabdulxamiid ibnu maxamed cali qadsi oo mudaris ka ahaan jiray xaramulmakiga wakhtigiisii wuxuu ku sharxay sharax mufiid ah oo la yidhaha lataa'if alishaaraat cala tashiili turuqaati linadmi alwaraqaat waxaa kaloo sharxay maxamed ibnu saalix alcuthaymiin oo isaguna sharax ayuu ku leeyahay oo aragteen lagana yaabo badankiinnu inaad kaa sidataan sharaxyo kale waa jiraan oo qudhooda lagu sharxay oo nadmul sharax u ah xagga nadminimada mooyaane xagga masaa'isha marka laga eegayana kutubta waraqaad sharaxdo oo dhan ayaa iyaguna waxay u noqonayaan sharax bay u noqonayaan min xaysu almasaa'il waa u sharxayaan camridii wuxuu ahaa min culamaa'i qarni alcaashir oo wuxuu dhintay sagaal boqol iyo sagaaliyo siddeetankii ama sanadii ka dambaysay ayuu dhintay ama sagaal boqol iyo sagaaliyo siddeetankii ayuu dhintay nadmiyadiisu way fiican yihiinoo aad bay u macaan yihiin bismi illaahi araxmaan alraxiim bismillaahi waxaan ku bilaabayaa magaca allaah macbuudka xaqa ah magaciisa allahaasoo arraxmaani kii si caama u naxariisanayay ahaaday oo gaal iyo muslimba u naxariisanayey ifyo aakhiraba naxariisanayey alraxiimi kii si gaara mu'miniinta ugu naxariisanayay ahaaday weji labaad alraxmaani kii naxariista waasica ah ku sifaysnaa daata ahaan ahaaday alraxiimi kii naxariistiisa gaadhsiinayay cidduu doonoo khalqigiisa ka mida ahaaday magiciisaan abtadi'u ku bilaabanayaa ama u'allifu ku allifayaa ku qoraya ama andimu aan ku nadminaya bacdibaa waxay yidhaahdeen gabay marka la gabyayo magaca ilaahay in lagu bilaabo ma aha laakiin sida ay culammadii caddeeyeen gabayga la diidaayo in bisimka ilaahay lagu bilaabaa waa gabayga xaaraan koobsanaya oo fuxshiga iyo xumaanta ka warramaya oo shaygii xaaraana magaca ilaahay in lagu bilaabaa ma bannaana laakiin gabayadan loogu tala galay cilmiga inay u khidmeeyaan ama funuun fanniyada cilmiga ah ee mashruuca ah lagu nadminayo ee lagu gabyaayo in magaca ilaahay lagu bilowdaa waxay noqonaysaa mid maxmuud oo fiican culammada qaarna waxay ku soo naqliyeen inay markaa bannaan tahay ijmaac bale ay mustaxab tahay ha yeeshee marka lagu bilaabanayo bisimka oo gaaraa lagu bilaabanayaa laakiin jumlada nadmiga bisimka lagama dhigayo saas aawadee waxay naqdiyaan culammada qaarkood in beydka ugu horreeyoo kale bisimkii la soo gesho oo min jumlatin nadmiga uu ka mid noqdo habkaasi ma fiicna yidhahdeen bisimkii oo gaara waa in lagu bilowdaa saddex isimoo ilaahay u sugnaaday ayaa lagu bilowday saddexdaana saasaa la ysu raaciyey oo qur'aankaba in badan baynu ku aragnay bismi illaahi alraxmaan alraxiim larhitaanka laysku ladhayna wuxuu faa'iidaynayaa madxiiyo ammaan ziyaado ayuu keensanaya oo isim kastaaba dee ammaanu ilaahay lagu ammaanayo ayuu koobsanaya ladhitaanka asmaada laysku ladhaana waxay koobsanaysaa madxi kale oo ziyaada ah oo ikhtiraanka iyo lamaanaanshahaasi keensanaya waxaa la hormariyey magaca allaah waayo waa afdalu asmaa'ih asmaada ilaahay waa kii ugu mudnaa siibawahi waxaa laga sheegay inuu waa acrafu almacaarif macrifooyinka waa kii ugu macrifada badnaa waa ismullahi alacdam bay culammada qaarkood yidhaahdeen waxaa lagu xigsiiyey alraxmaan isna waa isim ilaahay u gaar ah cid kale in lagu sifeeyo ama lagu magacaabaa inay bannaanayn wa khusisa alraxmaanu bitaqdiimi liannahu ablaqu min raxiimi liraxmatin dunya wa ukhra abada wa annahu billaahi mukhtasan bada magaca raxmaanna waxaa loo hormariyey isaga ablaq ah isaga ilaahay ku khaas ah ee raxiim cid kale waa lagu sifayn karaa sidaas aawadeed baa ilaahay nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam uu ku sifeeyey inuu yahay bilmu'miniina ra'uufun raxiim laakiin raxmaan buu u yahay lama odhan marka maadaamu ablaq ka yahay raxiim oo raxmaan ablaq yahay oo acam yahay oo mukhtas billaahi uu yahay sidaasaa loo hormariye oo raxiim looga hormariyey qaala alfaqiiru sharafu alcamriiti dulcajzi waltaqsiiri waltafriiti alxamdu lilahi aladii qad adhara cilma alusuuli lilwara wa ashhara cala lisaani ashaaficiyi wahawana fahuwa aladii lahu ibtidaa'an dawana sheikhu waxau uhi raximah ullah qaala alfaqiiru kii baahnaa wuxuu yidhi ee baahida badan ilaahay u qabay asharafu laqabkiisu sharaf ahaa sharafuddiin baa la odhan jiray hadda addiin waa jaray mudaafu ilayhigii waxaa ka naa'iba asha calaa ra'yi alkuufiyiin ee sharafuddiin laqabkiisu ahaa alcamriiti ee camriitna loo nisbeeyey waa bifatxi alcayn dulcajzi kaasoo taagdarra u saaxiib ahaa awood la'aan u saaxiib ahaa wataqsiiri iyo ka gaabin uu taacaadka iyo wanaagga ka gaabiyey u saaxiib ahaa watafriiti iyo ka gaabin uu ka gaabiyeyoo uu dayacay wixii saarnaa ee waajibka ku ahaa u saaxiib ahaa maquulku yidhi waa maxay alxamdu lilaahi aladii qad adhara alxamdu mahadsinsiga mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay ilaahay baa la gaara aladii kaasoo qad adhara muujiyey cilma alusuuli cilmiga usuulka lilwaraa khalqiga u muujiyey wa ashhara caan calaa lisaani shaaficiyi shaafici carabkiisa ku muujiyey kuna caan bixiyey waxay ku tanaasucayaan adhara iyo ashhara calaa lisaani wa hawana sahlay oo carabkaa shaafici ku sahlay fa huwa aladii lahu ibtidaa'an dawana fa huwa aladii odhan maysidoo haddaad fa huwa aladii tidhaahdo ha'da goddo nadmigaa jabaya fahwa aladii baa la odhanaya ha'da waa la reebaya marka horena waa luqa saa'iqa waa luqo saa'iqa maaha daruuratu shicir maaha saas aawadeed baa quraa'u sabcaha qaarkood qur'aankoo dhan meel kasta oo huwa ama hiya ay ku timi oo laam uu galay ama wow uu galay ama fa'i'ay gashay yaa lahwa fahwa fahya wahwa wahya saasay akhriyeen qur'aannimaa loo akhriyey quraa'u sabcaha qaarkood baa akhriyey marka daruuratu shicir maahee waa luqa fasiixa weeyi hadda nadmiga daraaddeed suu nadmigu aanuu u jabin fahwa aladii baa la odhanaya fahwa aladii fahwa shaafici alladii kii weeye lahu ibtidaa'an dawana ibtidaa'an ay mubtadi'an xaaluu bilowday dawana kii qoray weeye lahu cilmiga usuulka dawinay ee qoray ama ibtidaa'an xaal baynu marnay weji labaad ibtidaa'an ay fii ibtidaa'in zamankii ugu horreeyey kii bilowday ahaaday oo ibtidaaga looga jeeda zamanka wa taabacathu annaasu xataa saara kutban siqaara alxajmi aw kibaara wa taabacathu nnaasu dadku way raaceen shaafici xataa saara ilaa uu noqday cilmigii usuulku kutban kutub uu noqday nadmiga daraaddii waa la reebayaa ta'doo kutban baa la odhanaya haddaad kutuban tidhaahdo nadmigu waa jabaya bacdi waxay yidhaahdeen daroota shicir baa loo samaynayaa saas laakiin waxyaalaha ficil ku yimi ama mufrad ha noqdo ama jamac ha noqdee jaaza wajaaze weeye in ficil laga dhigo oo la tasqiiliyo iyo in la takhfiifiyo fucli laga dhigo waa laba weji oo labaduba saa'iqa ah. ilaa uu noqday fannigii usuul fiqigu kutub uu noqday ay fii kutubi kutubtaasoo sikaara alxajmi xajmigeedu yar yahay aw kibaara ama xajmigeedu waaweyn yahay kubaara odhan maysida kibaara wey waa jamcu kabiir kibaar wey kubaar haddaad tidhahdo mufrad bay noqonaysa waana mubaalaqo oo kabiir waa wen yahay kubaar aad buu u weyn yahay shaksi baa la sheegayaa midqura kubaar haddii la yidhaha aad iyo aad buu usii wen yahay wa makaruu makran kubaara takhfiifna waa la akhriyaan filayaa inay shaadtaan filayaan marka hay'atu kubaari alculamaa dadka qaarkood saasay u yidhaahdaan waana khalad macna faasiday la waa kibaari alculamaa hay'atu kibaari alculamaa laakiin hay'atu kubaari alculamaa in la yidhaahdo dee kubaar jamac noqon mayse mufrad bay noqonaysa waa qalad xataa saara ilaa uu noqday kutban sigaara alxajmi aw kibaara kutub ilaa uu noqday yacnii kutub mid ku sugan xajmigoodu waaweyn yahay ee qaaru yaryar yahay mid walba awdana waxaa loo jeedaa liljamci labada noocba waa noqdeen ibnu uthaymiin isagu wuxuu odhanayaa waa litanwiic oo bacdina waxay noqdeen qaar yaryar bacdina waxay noqdeen qaar waaweyn wa khayru kutbihi asigaari maa sumi kutubtiisa yaryar ka ugu fiicani kutubta usuulka noocooda yaryar ka ugu fiicani maa sumi waa kii lagu magacaabay asalku waxaa summiya in la yidhaahdo daruratu shicir daraaddeed baa loo khafiifiyey ya'dana loo reebay waa kii lagu magacaabay bilwaraqaati waraqaat lagu magacaabay lilimaami alxarami xaal waraqaadku u sugnaaday imaamkii xaramka loo nisbeeyey bimacnaa xaramaynka loo nisbeeyey waa imaam alxaramayn abulmacaali aljuwayni waqad su'iltu muddatan fii nadmihi waxaa lay weydiiyey muddatan muddo badan iyo zaman badan baa lay weydiiyey altanwiin litaksiir tanwiintu waxay ka dhigan tahay in la fara badinayo ay muddatan kasiira muddo fara badan baa lay weydiinayey fii nadmihi nadmiga la taxayo oo la nadminayo musahilan lixifdihi wa fahmihi xaaluu nadmigaasi fii nadmihi yacni inaan nadmiyo musahilan waxaan nadminayaa xaalaan fudaydinayo lixifdihi qaybista la qaybayo iyo wa fahmihi fahamka la fahmayo mid walba xaal nadmigu sahlayo ama xaal aan sahlayo oo fudaydinayo bimacnaa sababayo inuu fududaado falam ajid mima su'iltu budda ma helin kaa lay weydiiyey waxaan kaga baxsado markaa ma helin waa erayga laabudda laga keenay laabudda bimacnaa waxaa loo jeedaa shaygaasi waa laasimoo lagama faaruqayo lagama tegayo waa lagama maarmaan inaysaa noqoto tabdiidka waxaa loo isticmaalaa tafriiqa iyo kala geynta marka laabudda bimacnaa laa firaaqa saasi si laga baxsanaya ma ahe waa si laasim noqonaysa waqad sharactu fiihi mustamidda waxaan gudagalay fiiha ay fii nadmihi nadmigaa nadminayo taxayo ama ku gabyayo ayaan guda galay mustamiddan xaalan madad iyo ziyaado iyo kaalma aan weydiisanayo min rabbinaa rabbigayo oo ka istimdaadaya altawfiiqa waafajin lisawaabi sawaabka uu waafajiyo sida saxan iyo wannafca aan weydiisanayo anfacaad fi daarayni labada daarood gudahoodaba ifkiyo aakhiraba uu ilaahay ku anfaco dadka bilkitaabi kitaabka oo igu anfaco dadkana ku anfaco sheekhu waxa uu tilmaamayaa camriidi magiciisa ayuu markaa sheegay markuu bisimkii u basmalaystay ayuu wuxuu sheegay naadimku ku yahay isagaa iscarrifay oo issheegay waxaanu ka hormariyey qaal alfaqiiru faqiirka wuxuu u jeedaa ilaahay buu u baahan yahay ilaahayna khalaa'iqdu way i wada baahan tahay marka waa muxtaajun ila allah laqabkiisii ayuu sheego sharaf ah nisbadiisina waa sheego alcamriiti ah muxuu isu magacaabayaa wuxuu isu magacaabayaa maadaama cilmi lagu yaqaanno kitaabkii inuu isagu nadmiyey sheegistuu sheegaayo waxa laga yaabaa dad badan inay u xiiseeyaanoo kitaabkii sidaa ay u akhristaanoo u taalacdaan cidda qortay kitaabka sheegista la sheegayaana waxay ka mid tahay yacni waxa weeye nisbayn kitaabkii la nisbaynayo ciddii lahayd loo nisbaynayo waa ansaabu ka ansaabi kutubta nasabadoodu waxay ka dhigan yihiin sida nasabada dadkoo kale ruuxi haddaanu dee magiciisa iyo nasabkiisa aan la garanayn dee lama garanayo waa majhuul kitaabkiina cidda qortay haddaan la garanayn dee wuxuu noqonayaa kitaab majhuul ah laguma kalsoonaanayo waxaa ku sugan laakiin cid cilmi lagu yaqaano marka la yidhaahdo sheikh hebel ayaa yidhi ama sidaa qoray waa lagu kalsoonaanaya waa lagu xasilaya in kitaabkii lagu intifaaco dadka ay akhristaan oo taalacdaan oo ku intifaacaanna dee dadkana dem baa ugu jirta isagana dem baa ugu jirta saasuu magiciisa u hormarinaya qaala alfaqiiru sharafu alcamriidi dulcajzi waaltaqsiiri waaltafriiti min baabi tawaaduc buu sidan u leeyahay oo sheekha laguma malaynaayo inuu waajibaad dayici jiray iyo shay waajiba inuu ka gaabin jiray midna lagu malayn maayo laakiin wuxuu u odhanayaa hadalka min baabi tawaaduc isdhuldhig uu isdhuldhigaayo ayuu sidan u odhanaya ruuxuna naftiisa haba wanaagsanaadee naftiisa waa inuun markaa wanaag aanu u qabin waa inuu naftiisa xumaan ku tuhmaa waa inuu naftiisa canaantaa waa inuu yidhaahdaa waxa weeye dee xumaan baa kugu sugan yaa waa inuu ka baqa cadaabka ilaahay guruur iyo cujbi wax la yidhahdo waa inuu iska jiraa wuxuu haddaba maquulul qowlkiisii ugu horraysiiyey inuu ilaahay u mahadnaqayo nicamka uu ilaahay ugu mahadnaqayana waxaa ka mida inuu cilmigan usuulka uu ilaahay muujiyey caanbixiyeyna carabkii shaaficina dadka ugu muujiyey shaafici waxaa la yidhahdaa waa shiikhii ugu horreeyeye fannigan kitaab gaara ka allifay maaha marka fannigan inaanu jirin ee culammadii usuul fiqi waa taqaannay saliiqaan u ahaa awalu man allafahu fi lkutubi muxamed ibnu shaafici almutalibi wagayruhu kaana lahu saliiqah milu aladii lilcurbi min khaliiqah saaxibulmaraaqi waa ka odhanaya ciddii ugu horraysee kitaab ku alliftay ee kutub ka qortaa kitaab gaar ah waa imaamu shaafici almualibi imaamu shaafici oo reer bani mutalib ah baa ugu horreeyey cid markaa fannigan gaar wax uga aliftay si aan loo moodin in culammadii hore aynay aqoonin ayuu haddaba taas wuxuu sameeyey ixtiraas wax la yidhaahdo markaasuu wuxuu tilmaamayaa culammadii horeba inay yaqaaneenoo saliiqa iyo tabiicadu u ahaa wa kaana lahu saliiqa dabiicu u ahaa oo saxaabadii iyo taabiciintii atbaacu taabiciintii iyo a'immadii la wakhtiga ahayd imaamu shaafici intuba usuul fiqi waa yaqaaniin haddaynay aqoonin maxay wax ku istimbaadayeen say adillada wax ugala baxayeen say u fatwoonayeen say nusuusta uga camalfalayeen ma dhici karto inayna aqoonin laakiin dabiicuu u ahaa sida wixii carab u sugnaaday oo dabeeca ahi ay u jireen oo culumtan carabiyaduba dabeeca ay u ahayd ee qawaaciddan inay markaa bartaan aynay u baahnayn qawaacidda naxwaha iyo kuwa sarfiga iyo wax la midka si tabiiciya isaga garanayeen ayaa usuul fiqigana saasoo kale ay isaga garanayeen wuxuu shaacirku yidhi walastu binaxwiyin yaluuku lisaanahu walaakinii saliiqiyun aquulu fa ucribu naxwi carabkiisa la doodoonanayo ku leexleexinaya qawaacidda suu u waafaqo ma ihi ee waxaan ahay mid saliiqa iyo tabeeca loo nisbeeyo aquulu waa odhanaya oo fa ucribu waa icraabinaya waa icraabaya bimacnaa si icraabsanoo icraabta ku saxan baan ku hadlaya aan laxni lahayn cilmigan usuulu fiqigana de waxaa lagala soo baxay wax badanoo ka mida ah carabiyada qayb kalena waxaa lagala soo baxay nusuustiiyo adilada ya marka waxa weeye eh, in badan baa carabiye ku dhisan marka waa shiikhii ugu horreeyey ee markaa fannigan si mustaqiliyoo madax bannaan kitaab uga qora adhara iyo ashhara labadaba alifyadu waa itlaaq dadkii markaa waa ku raaceen buu yidhi oo imaamu shaafici markuu kitaabkaa ka qoray dabadeed baa culammadii kale ka dambaysayna kutuba ka allifeen kutubaha haddaba laga qoray kuwa ugu yaryar waxaa ugu wanaagsan waraqaadka imaamulxaramayn imaamulxaramayn maxaa loo yidhi naysaabuur iyo xaggaasuu ka yimi waagii dambe labada xaram marba mid buu degey makana wakhti buu degey cilmigana ka faafinayey wax ka dhigayey ka fatwoonayey imaamada xaramkana waaba lagu soo dhoweeyo imaam buu ka noqda kadib haddana wuxuu degay madiina sidii si leen markaana imaamadii xaramka almasjid annabawi waa loo banneeyey labada xaramba waa tujiyey labadabana waa ka fatwooda maadaamu labadii xaramba isu maray imaamulxaramayni sidaasaa loo yidhi labada xaramba imaamkoodii haddaba nisbada alimaamu alxarami buu yidhi lilimaami alxarami alxarami labadii xaram baa loo nisbaynaya oo nisbada marka shay laba ah ama jamac ah la nisbaynayo oo yaa u nisbe la gelinayo mufrad baa loo celiyaa dabeedno markaasaa ayaa u nisbaha la geliyaa sidaasaa markaa tasniyadii looga tegayoo isimkii oo mufrad ah yaa u nisbada loo geliyey waxaa lay weydiiyey buuri inaan nadmiyo haddaba kitaabkan dabeed waa nadmiyey anoo waxa weeye markaa sahlaya ayaa nadmiyey wixii markaa la weydiiyeyna waxaan kaga fursado kaga baaqdo ma helin oo cid kaloo iga kaafida oo nadmisa ila nadmay doonayeeni taana ma helin marka ilaahay baan bariyey saasaan dabeedna ku nadmiye buuri wuxuu idhi sheekhu raximahullah qaala alfaqiiru sharafu alcamriiti qaala alfaqiiru kii baahnaa wuxuu yidhi ee ilaahay u baahnaa ee asharafu sharafuddiin laqabkiisu ahaaday ee alcamriiti camriidna loo nisbeeyey beledka camriid la yidhahdee masar ka mid ah dulcajzi kaasoo taagdarro u saaxiiba wa taqsiiri iyo gaabin uu khayrka ka gaabinayo u saaxiiba iyo wa tafriidi ka gaabin uu ka gaabinayo waajibaadka u saaxiiba alxamdu lilaahi aladii qad adhara alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay alladii kaas oo lilaahi baa la sifaynaya qad adhara muujiyey cilma alusuuli cilmigii usuulka lilwaraa khalqiga u muujiyey wa ashhara caanbixiyey oo faafiyey waxaa loo jeeda cilma usuul fiqhi cala lisaani shaaficiyi carabkii imaamu shaafici ku muujiyeo ku caanbixiyey oo ku faafiyey wahawana yacni sahlay oo carabkaa imaamu shaafici ku sahlay usuushaa fahuwa aladii fahuwa shaafici aladii kii weeye lahu ibtidaa'an dawana wakhtigii hore gudihiisii kii qoray weeye dawana huba asalku ahaa marka mafcuulkii hadda waxaa la geliyey dawana mafcuulkeediiyo ha'da ah laam baa la geshay taqadumka macmuulka hormaree caamilka ka hormaray baa laamu taqwiyaha loo geliyey ibtidaa'an ay mubtadi'an ama ibtidaa'an ay fi ibtidaa'i ibnu cuthaymiin wuxuu baraarujinayaa yacni culammadii siday u garanayeenoo nusuusta qaarkood cumuumaadka iyo ashyaada qaarkood ay u sheegayso usuul fiqi ah masalan markaa rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxauu yidhi ruuxa tukanaya markuu yidhaahdo assalaamu calayna wa calaa cibaadiillaahi alsaalixiin qaala inakum idaa qultum dalika faqad sallamtum calaa kulli cabdin saalixin fi alsamaa'i waalard haddaad sidaad tidhahdaan waxaad salaanteen addoon kasta oo wanaagsan oo cirka ku sugan ama dhulka ku sugan cumuumkaa uu nebigu sheegaya xaggee ku tusinaysaa waxaa ku tusinaysaa wa calaa illaahi asaalixiin waa isim jamac ah oo macrifo loo idaafeeyey markaa de muxuu nebigu inoo tilmaamaya sala allahu alayh wasalam calaa cibaadi illaahi inuu cumuumka faa'iidaynayso inoo tilmaamaya sidaas ayuu inoo tilmaamaya markaa siiqada caamkee laga qaatay waa taas wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna yacni mid kasto uur u saaxiibaa soo gudagelaysa saas aawadee nebigu sala allahu aleyh wasalam subaycat alaslamiya markii ninkeedii dhintay ee dhowr habeen dabadeed ay umushay wuxuu u idmay inay guursato wa taabacathu nnaasu xataa saara dadku waa ku raaceen wa taabacahu ma odhane wa taabacathu buu yidhi taawtaaniiska muxuu u geliyey taawtaaniiska wuxuu u geliyey jamacnimada daraaddeed yaa oo jamacan oo jamcu salaamo aan ahayn ayaa loo isnaadiyey ficilka marka jamacaasna wax bannaan ficilka loo isnaadinayo in la ta'niisiyo iyo in la tadkiiriya labadoo bannaan haddii uu markaa bacdi ay yidhaahdeen inna qawmii tajammacuu wa biqatlii taxaddasuu laa ubaali bijamcihim fa kullu jamcin mu'annasu yaa zamakhshari ayaa saa yidhi waxaanu ku socdaa ra'yigiisu calaa ra'yi alkuufiyiin oo kuufiyiintu waxay qabaan jamac oo dhan walow kaana jamca salaamatin haba noqdaba eh ficilka waa loo ta'niisin karaa calaa ra'yihim qaalat ilmuslimuuna la odhan karaa ya laakiin basriyiintu waxbay ka reebayaan jamac oo dhan saa kama wada dhigayaan qaar baan marka ay leeyihiin looma ta'niisan karo marka kani waa tii laysla ogolaa mar haddaanu jamcu salaame ahayn oo jamcu mudakari saalim aanu ahayn in la ta'niisin karo ficilka loo isnaadinaayo iyadu waxay tahay jawaazan waa itifaaq jamcu tagsiirna maaha waayo laa mufrada lahu wax mufrada ma leh yacani waxa weeye shaygu haddii aanu mufrad marka aanu lahaynna ismu jamci baa la yidhahdaa marka waa macna ljamci jamac qummanaya inay ahaane macna aljamci weeye marka jamac qumman shaygu ha noqdo ama marka waxa weeye macna aljamciba ha lahaadee oo asmaa'uljumuuciba hadduu doono ha noqdee noocay doonaanba ha noqdaane dhammaan culamada qaar waxay la mucaamilayaan kulligeed dee sidii mu'annas jamcu mudakari saalimkay qaarna ka reebayeen wa taabacathu nnaasu dadku waa ku raaceen xataa saara ilaa uu noqday kutban sigaara alxajmi kutub uu noqday bimacnaa ay fii kutubin kutub mid ku sugan uu noqday kutubtaasoo xajmigeedu yar yahay oo aan waaweynayn ama xajmigeedu waaweyn yahay kutban sigaar alxajmi aw kibaara wa khayru kutubihi asigaari kutubtiisa yaryar waxaa ugu fiican maa sumi kii lagu magacaabay bilwaraqaati waraqaat lagu magacaabay xaal waraqaadkaasi lilimaami alxarami imaamkii labada xaram loo nisbeeyey xaaluu u sugnaaday waqad su'iltu muddatan waxa lay weydiiyey muddo badan baa lay weydiiyey fii nadmihi inaan nadmiyo ayaa lay weydiiyey musahilan ay fa nadamtuhu waa nadmiyey musahilan xaalaan sahalaya ayaa nadmiyey shuraaxda qaarkood fa nadamtuhu bay qadarayaan musahilan ay fa nadamtuhu waa nadmiyey musahilan xaalaan sahlayo lixifdihi qaybista la qaybaayo iyo wa fahmihii fahamka la fahmayo labadaba aan sahlayo bimacnaa inuu fududaadaan isku dayey waxaa wax loo nadmiyaa si waxa weeye markaa xifdigiisu u fududaado oo in nadmi la qaybo iyo in nasri la qaybo labada waxa sahlan in nadmi la qaybo waa ta kale yacni markaa dhegaysigiis iyo akhriskiisuba waa sahlan yahay mar hadduu nadmi yahay falam ajid mimaa su'iltu budda falam ajid ma helin mimaa su'iltu kii lay weydiiyey buddan waxaan kaga baxsado ma helin ay firaaqan wa manaasan waqad sharactu fiihi waa gudagalay nadmigii mustamiddan xaalaan ilaahay siyaado weydiisanayo min rabbina ilaahay xaalaan baryayo oo rabbigayo aan weydiisanayo altawfiiqa waafajin lisawaabi sawaabka uu i waafajiyo iyo wannafca waxtarka aan weydiisanayo uu anfaco ilaahay fi daarayni labada daarood gudahoodaba ku anfaco bilkitaabi kitaabka nadmiga ah inuu ilaahay ku anfacana aan ilaahay ka baryayo daaraynkana waxaa loo jeedaa adduunyada iyo aakhiraba ayaa loo jeedaa qaala annaadimu raximahu allah haaka usuula alfiqhi lafdan laqaba lilfanni min juz'ayni qad tarakaba alawal alusuulu uma athaani alfiqhu waljuz'aani mufradaani baabkani waa baabu usuul fiqhi intii hore waxay ahayd muqadima ayay ahayd sheekhu wuxuu idhi haaka qaado usuula alfiqhi fiqhiga qaado lafdan xag lafdi ahaan ama odhah ahaan u qaado waa tamyiiz laqaban xaaluu markaa yahay laqaban ay mulaqaban mid lagu laqabay ama lagu magacaabay lilfanni fanniga lagu magacaabay oo laqab looga dhigay qaado min juz'ayni qad tarakkaba qad tarakkaba wuxuu noqday mid markaa murakabuu noqdo wuxuu isaga yimi min juz'ayni laba juz tarakubkan waxaa uga jeedaa waa mutadaayifayn waa murakab idaafi ah alawalu usuulu uma haani ka koowaad waa usuul uma haani intaa dabadeed ka labaadna alfiqhu waa fiqhiga waljuz'aani labada juzba mufradaani waa laba mufrad sheikhu waxau inoo tilmaamaya raximahullaah usuululfiqhi maxaa la yidhaahdaa usuululfiqhi wuxuu leeyahay laba ictibaar mar waxaa loo tacriifiyaa marka la tacriifinayo inuu yahay murakab idaafi ah murakab idaafiya haddii la tacriifinayana waa in labada lafdi mid walba gaarkiisa loo tacriifiyaa isutagoodana tacriifku wuxuu ka dhalanaya la sheegaa mar labaad waxaa loo tacriifiyaa inuu yahay magac inuu yahay ama calam fanni funuunta ka mid ah oo aan la milixsan murakabnimadiisa ee inuu yahay calam ama isim fanni u sugnaaday inuu yahay ictibaarka keliya ayaa marna loo tacriifiya sheikha naadimku wuxuu tilmaamay inuu u tacriifinayo marka hore inuu u yahay laqab ama isim fanni funuunta ka mida oo aanuu macnihiisi murakabnimo markaa eegayn marka fannigan uu magaca u yahay usuul fiqhiga waa fiqhiga usuushiisii ama qawaaciddiisii guud weeyaan fannigaas ayuu u yahay magac marka u yahay magac ayuu u yahay oo waxay noqonaysaa ka dhigan tahay usuushii fiqiga bimacnaa adiladiisii ijmaaliga ahayd ee fiqigu lahaa garashada la garanayo in laga tilmaamayo garashada marka la garto ama loo aqoon yeesho in laga tilmaamayo mar kale wuxuu tilmaamay inuu murakab yahay oo murakab idaafiya yahay oo mudaafiya iyo mudaafu ilayhi ayaa laga tarkiibiyo laysaga keenay mudaafkii waa alusuul mudaafi ilayhigana waa alfiqhi labada jus mid walbana waa mufrad mufrad macaani badan oo kala duwan baa loo isticmaalaa hadda laakiin mufradnimada waxaa looga jeedaa macnihii mandiqiga baa looga jeedaa wamaa laa yadullu jus'uhu calaa juz'i macnaah waxaan juskiisa ama qayb ka midi ayna ku tusinaynin macnihiisa qayb ka mid ah ayaa waxaa la yidhaahdaa mufrad baa la yidhahdaa mufrad hadda loogama jeedo muqaabila tasniya muqaabila almusanna waaljamci shamaca iyo musannaha wixii muqaabilka u ahaa loogama jeedo oo waynu aragnaa al usuul waa jamac haddana iyadoo jamaca laodhanaya waa mufrad yacani waxa weye waa istilaax khaas ah marka kii muqaabiluljamci waalmusanna ahaa muraadka mufrad hadda looga jeeda maaha ee waxaa looga jeedaa maa laa yadullu juz'uhu calaa juz'i macnaah waxa qayb ka mida aynay ku tusinayn juz ama qayb macnihiisa ka mida aanu ku tusinayn waxaa la yidhaha mufrad wixii qayb ka midii ay ku tusinayso qayb macnihiisa ka midana waxaa la odhanaya waa murakkab baa la odhanaya calaa haada marka saa lagu socdo marka istilaax mantiqiya ayay taasina ku dhisantay wuxuu yidhi sheekhu haaka qaado waa ismu ficil amar usuula alfiqhi usuul fiqiga qaado lafdan xag lafdi u qaado macnihii usuulu fiqi hadda qaado ugama jeedin kaannahu usuul fiqiga qaado ay ibhaam gashay oo lafdii markaa macnaha looga jeedo ayna waadix ahayn kaannahu ay tahay kaannahu istabhama almuraadu minhu inuu qarsoomaad moodaa muraadka looga jeedo dabeedna markaasaa la tamyiizo layidhi lafdan xagga lafdi ka qaado ee macnihii hadda usuul fiqi ugama jeednee lafdiga qaado waana tamyiizun muxawalun can ilmafcuuli bihi waa tamyiiz laga soo xawilay mafcuulu bihi laga soo xawilay waayo asalku wuxuu ahaa in la yidhaahdo haaka lafda usuuli lfiqhi usuulfiqiga lafdigiisa qaado laqaban xaalata kownihi laqaban ay mulaqaban xaaluu laqab u yahay ama mid lagu laqabay ama lagu magacaabay uu yahay lilfanni fanni fanni funuunta ka mida oo fanniga macruufka ee la yaqaano min jus'ayni qad tarakaba qad tarakaba waa iska fuulay ama waa isaga yimi usuul fiqi erayga ahi min jus'ayni laba juz ama laba qaybood buu isaga yimi murakabkaasna wuxuu noqonayaa markaa idaafi saas aawadeed inuu markaa murakab ku sheegay iyo inuu yidhi mufradaan weeye isdiidi maayaan alawwalu alusuulu alawwalu juzka hore al usuulu usuul weeyi uma athaani intaa dabadeed ka labaadna alfiqhu fiqhiga weeyi waljuz'aani labada qayboodba mufradaani waa laba mufrad falaslu maa calayhi hayruhu buni waalfarcu maa calaa siwaahu yanbani faalaslu asalku maa calayhi hayruhu buni maa hayruhu buniya calayhi wixii markaa shay kale lagu duldhiso ayaa waxaa la yidhaahdaa asal ayaa la yidhahdaa marba haddii shay kale isaga ku binaysan yahoo ku duldhismaayo waxaa lo odhanayaa asli waalfarcu faracuna maa calaa siwaahu yanbani waa shaygii ku dhismaya wax isaga ka soo hadhay isagana waxaa la yidhaahdaa farac baa la yidhahdaa waa farcun ayaa la yidhahdaa culammada qaar markay tacriifinayaan waxay yidhaahdaan alaslu maa tafaraca canhu hayruh asal waxaa la yidhaahdaa wuxuu ka farcamo wax kale ka farcamaan ayaa la yidhahdaa oo iminka alwaalid waa aslun lilwalad waladka asal buu u yahay lianna alwalada tafaraca min alwaalid waayo waladku wuxuu ka farcamay waalidka ayuu ka farcamay waalidka ayuu ka farcamay geedka xididadiisu ama jiriddiisu asal waxa uu yahay furuucda ama laamaha ayuu markaa asal u yahay waayo isagay ka farcantay marka waxaweye sidaas culamada qaar waa ku tacriifiyaan maa tafaraca canhu hayruhu laakiin mar walba tacriifkaasi kuma rumoobaayo in la yidhaahdo alaslu maa tafaraca canhu hayruhu laakiin tacriifka fiicani waxay tahay in lagu tacriifiyo siduu sheikhu ku tacriifiyey maa buniya hayruhu calayhi shaygii markaa ghayrkii isaga lagu dul dhiso oo wax kale lagu dul binaynaayo isaga oo mabniyu calayhiga ah waxaa la yidhaahdaa asal baa la yidhahdaa asal ayaa markaa la yidhahdaa faracna maxaa la yidhaahdaa faracuna wuxuu noqonayaa farcigu muqaabilul asli buu noqonaya oo tacriiful asli haddaad garatay tacriifulfarcina waad garanaysa waa maa calaa siwaahu yanbani wixii shay kale ku dul dhismana waxaa la yidhahdaa farci baa la yidhaahdaa farci ayaa la yidhaahdaa haddaba farci ma wuxuu u sheegay shiikhu oo u keenay istitraad oo maqsuud may ahayn marka in laga hadlo hadda mawduucii loo jeeday may ahayn mise istitraad uma keenin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen wuxuu u keenay istitraad buu u keenayoo shay aan laga hadlaynin unbaa hadalkii u taraaray oo galay oo maqsuud aan ahayn saasay marka culammada qaarkood yidhaahdeen bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen maya istitraad ma ahee waa loo baahnaa farci laftiisa inuu tacriifiyo oo waxaa loogu baahnaa dee fiqigu waxay ku dul dhisan yahay usuushu ku dhisan yahay fiqigana waa furuuc marka dee in furuucdii la garto haddii usuushii la gartay waa loo baahan yahay waa midda labaadee yucrafu shay u bididdih shayga waxaa lagu gartaa lidkiisa oo marka shay la tacriifinaayo markaad shaygaas garato lidkiisana haddaad garato si fiican baad u garanaysa marka waxa weeye in si fiican markaa loogu sii caddeeyaa looga jeeda erayga asli haddaba istilaax ahaan waxaa loo isticmaalaa macnaha uu sheegay sheikhu tacriifiyey waa macnihii lugawiga ahaa laakiin istilaaxan maxaa asal la odhanayaa istilaaxan asal waxaa la odhanayaa macaani kala duwan buu ku dhacaa mar asli waxaa looga jeedaa addaliil daliilka asal waa la yidhahdaa masalan in la yidhaahdo aslu taxriimi almaytati qawluhu tacaala xurrimat calaykum almayta waxaa u asala taxriimu lmayta aayaddaas asal bay u tahay maxaa loo jeedaa daliil bay u tahay baa loo jeedaa marka asal waxaa loo isticmaalaa bimacna daliil waa macne macno labaad waa loo isticmaalaayo asal waxaa loo isticmaalaa alqaacidatu almustamira qaacidada mustamirada ee daa'imka ah lafteeda ee mutaridka ah qaacidadaa guud waxaa la yidhaahdaa asal baa la yidhahdaa waayo qawaaciddii wax badan baa laga farciyaa marka sidaas aawadeed asal waa la yidhaahdaa alqaacidatu almustamira macno saddexaad waa loo isticmaalaa oo in asalka looga jeedo alrujxaan raajixnimada in looga jeedo shayga qaalibka ama raajixa ah sida alaslu fi alkalaami alxaqiiqa waxaa u asala hadalka xaqiiqa u asala waa macno saddexaad oo loo isticmaalo wa yutlaqu alaslu cala maa qad rajax asal waa lagu itlaaqa wixii raajix noqday macno afraad asal waa loo isticmaalaa almaqiisu calayhi waxay ku gaartay baabualqiyaas ka wax laga qiyaasto ee la doonaayo shay kale isaga in la ilxaaqiyo la haleeshiiyo waxaa la yidhaahdaa maqiisu calayhigana asli baa la yidhaahdaa waa macno afraad oo loo isticmaala macno shanaad waa loo isticmaalaa baabulfaraa'id bay ku gaar tahay aslu lmas'alati min kada ta'siilka marka la sheegaayo yadana waxa weeye baabkaas yacni baabulfaraa'id ama kitaabuulfaraa'id ayay ku khaastay shantaa macnaba erayga asal waa loo isticmaalaa hadda marka macaanidaa shanta aynu sheegnay tee waafaqaysa halkan waxaa waafaqaysa alqaacidatu almustamira ayaa waafaqaysa waalfiqhu cilmu kulli xukmin sharci waalfiqhu fiqhigu cilmu kulli xukmin xukun kasta aqoonta loo aqoon yeeshaa la yidhahdaa xukunkaasoo sharci sharciga loo nisbeeyey jaa'a ijtihaadan xukunkaa sharciga loo nisbeeyo jaa'a yimi ijtihaadan ee ijtihaad gudihii ku yimi ama xaaluu ijtihaad yahay yimi xaala kownihi ijtihaadan uu yahay uu yimi duuna xukmin qaci xukum qacigana ka reebbanoo ka hadhan oo xukunkii qaciga ahaa ma noqonayo isagu fiqhi noqon maayo istilaaxan noqon maayo sheikhu wuxuu tacriifinayaa fiqhi maxaa la yidhaahdaa fiqhi lugatan waxaa la yidhaahdaa alfahmu baa la yidhaahdaa bacdu alculamaana waxay yidhahdeen fiqhi waxaa la yidhahdaa fahmu maa daqa shayga daqiiqee khafiga ah fahanka la fahmo ayaa la yidhahdaa fiqhi bacdi baa sidaa yidhi fiqhi oo bimacna alfahmi loo jeeda qur'aanka waa ku timi qaaluu yaa shucaybu maa nafqahu kaiira mima taquul ay maa nafhamu fahmi maynabay u jeedeen sharciga maxaa lagu yidhahdaa fiqhi waa cilmu kulli xukmin sharcii jaa'a ijtihaadan duuna xukmin qaci cilmibuu sheikhu ka cabbiray cilmigana waxaa looga jeedaa wax markaa kii qaciga ahaa iyo kii danniga ahaa mid walba shamlin kara laakiin marka dambuu ka reebay qacigii reebay oo cilmi waa loo isticmaalaa wakhtiyada qaarkood wax shamlinaya ama camimaya danniga sida fa in calimtumuuhunna mu'minaatin waxaa loo jeedaa danni haalibaa looga jeedaa marka dannigii haalibka ahaa cilmi waa lagu itlaaqaa marka xukun kastoo sharciya in loo aqoon yeesho walow sida loogu aqoon yeeshay ha noqoto danni haalibe culammadana dannigooda mas'alada ay danniyaan danni haaliba waa muctabar waatay culammadu yidhaahdaan dannul caalimi xukmun caalimka dannigiisu waa xukum dannigana lama wada diidin inna bacda adanni ismun lama odhan dhammaantii baa wada dembi ah bacdi baa lagu qayday ee lama cammimin marka cilmi markii la yidhi waxa baxaya jahligaa baxaya kulli xukmin sharci xukun sharciyo kasta loo cilmi yeesho xukun sharciga markii la yidhi waxa baxaya kii caqliga ahaa iyo kii xisiga ahaa iyo kii curfiga ahaabaa mid walba baxaya xukunka caqliga muxuu noqonayaa xukunka caqliga wuxuu noqonayaa waa wixii caqliga lagu garanayo waa alkullu akbaru min aljuz'i shaygu isagoo dhammaystiran waa ka weyn yahay qayb isaga ka mid a ah. waxaa la odhanayaa waa xukmi caqli baa la odhanaya fiqi laguma itlaaqayo xukumkii wuxuu noqon karaa xukum xisi xukum xisi ah oo xawaasta lagu idraakayo ayuu noqonaya sida in la yidhahdo annaaru xaarah dabku waa kulul yahay xukun caqliya ma aha xukun sharciya ma aha waa xukun xisi ah xataa qofkaan caqliga lahayn amaba mumayiska aan ahayn oo waxba aan kala garanayn amaba majnuunka ah wuu garanayaa dabku inuu kulul yahay ilmaha yaree tamyiis fiican weli aan yeelan haddii gacantiisa la qabto dabka loo dhoweeyo kulka markuu dareemo dib buu isu geejinaya waxaa laga yaabaa sawirkaasi markaa maskaxdiisa inuu ku sugnaado maalintaa uu kulka dareemay laga soo bilaabo wixii ka dambeeya dabku waa kulul yahay baa ku rikoodh garaysan sidaas aawoodee uu iska ilaalinaya marka xukum caqliya ma aha waa xukum xisi ah xukum caadiya ama curfiga lagu ogaaday masalan ninkii qaadiga ahaabaa waxaa la yaqaanay marka uu joogo caadada waxaa loo bartay inuu gaadhigiisu albaabka yaallo marna saa ma khilaafo arrin muctaadoo la bartay bay noqotay markaase haddii gaadhiga albaabka lagu arko waxaa la gartaa inuu joogo haddii kaloo aan lagu aragna waxaa la gartaa inaanu joogin xukunkaasi xukun sharciya ma aha xukun xisiyana ma aha xukun caqliyana ma aha waa xukun curfi ah curfigaa lagu ogaaday yani barashada sidaa loo bartay baa sidaa lagu ogaaday curfigiiyo caadada wax lagu ogaaday wey arrinkaa curfigii wuxuu noqon karaa aqlabi roobku hadduu hillaac badan iyo unkad badan leeyahay haaliban waa biyo dhaca oo dee biyo badan baa ka yimaada marar naadira waxaa dhacdaa in la yidhahdo waa barqun khullab yaa inuu wacwac badan yahay oo markaa aanu dabeedna biyo dhicin oo meeluu biyo dhigayba aan la arag laakiin onkodka iyo hillaacuba hadday israacaan oo labaduba badan yihiin walow meelaha qaarkood haba ka boodboodee yacni kollayba biyo dhac waa yeeshaa sida haalibka ah min xaysu alghaalib waa xukun caadi ah ama curfi ah marka xukun kastoo sharciga waa in loo aqoon yeeshaa xukunkaa sharcigoo ijtihaad ku yimi waxa baxay haddaannu ijtihaad ahayn ou yahay xukun qatci ah arrinkaa uu sii adkeeyo kumuu kaaftoomin jaa ijtihaadan taqyiidkaas ee wuxuu haddana ku sii adkeeyey duuna xukmin qatcii calaa haadaa waxaa ka soo baxaysa xukunkii qatciga ahaa aqoonta loo aqoon yeeshaa inayna fiqih ahayn zinadu waa xaaraan khamrigu waa xaaraan salaaddu waa waajib laysa bifiqhin isilaaxan waayo ashyaadaasi dhammaanteed waa qaci waa axkaam qaciya maaha axkaam ijtihaadiya maaha tacriifka in saa lagu tacriifiyaa maaha tacriif sharci ah waa tacriif istilaaxi ah wa ilaa sharcan nusuusta waxaa lagu wada itlaaqaa shareecadoo dhan axkaamteedu ama qadciyaad ha ahaato ama danniyaad ha ahaatee in dhammaan fiqhi lagu wada itlaaqay sida nusuusta loogu isticmaalaa waa saas caqaa'iddu fiqigay soo gelaysa calaa haada marka la eego sharcan sida nusuusta loogu isticmaalay sida markaa alfuruucu alcamaliya ay u soo gelayso fiqiga ayaa akhlaaqdu u soo gelaysa oo caqaa'iddu u soo gelaysa wahaakada man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fiddiin ku kastuu ilaahay khayr la doono wuxuu fahansiiyaa diinta alfiqhu fiddiin ma waxaa looga jeeday keliya alfuruuc alcamaliya furuucda camaliga ee weliba ijtihaadiga miyaa loo jeeday maya diin waa caam marka kullu diin in la fahmo ayaa soo gelaysa hadday xaggii caqaa'idda tahay hadday xaggii fiqhiyaadka tahay hadday xaggii akhlaaqda tahay iyo suluugga yacni gees walba waa soo gelaysaa oo fiqhu fiddiin bay ka mid tahy alfiqhu fiddiin ayay markaa ka mid tahy marka a'immadii hore waxay isticmaali jireen inay dhammaan fiqhi ku wada itlaaqi jireen saas aawadeed baa la soo naqliyaa inay a'immada qaarkood yidhaahdeen alfiqhu fiqhaan fiqhun akbar wa fiqhun asghar fiqigu waa laba fiqi waa fiqi weynaansho badan waa ictiqaadkii iyo caqaa'iddii wa fiqhun asghar iyo fiqhi ka yar ee fiqigaa weyn oo looga jeedo alfuruucu alcamaliya furuucda camaliga ah looga jeedo marka wuxuu yidhi waalfiqhu cilmu kulli xukmin sharci xukun kastoo sharciya inuu u cilmi yeesho miyaa la shardiyaa oo haddaanu axkaamta sharciga dhammaan wada garanaynin dee faqiihba maaha miya saaxibulasli oo imaam imaamulxaramayn ah isagu tacriifka wuxuu maray macrifatu alaxkaami alsharciya axkaamta sharciga ah in loo aqoon yeesho fiqi marka uu tacriifinayey axkaamta sharciga ah ee camaliga ah in loo aqoon yeesho min adilatiha atafsiiliya ayaa waxaa la yidhahdaa fiqhi camriidii wuxuu ka dhigay cilmu kulli xukmin sharciy kaannahu alaxkaam asha ku jirtaa ee saaxibulasli isticmaalay ay tahay istiqraaqiya oo ay tahay kulla alaxkaam in laga tilmaamayo sidaas aawadeed buu kulli u isticmaalay laakiin ishkaal baa soo aroorayo a'immadii dhammaantood hadday imaam axmed tahay hadday imaam maalik tahay hadday imaam shaafici tahay hadday imaam abu xaniifa tahay mid walba waxaa laga hayaa masaa'il ay ka tawaqufeen oo ay ku jawaabeen laa adri laa adri laa adri bale imaam maalik waxaa la soo wariyey in masaa'il la weydiiyey dhowr iyo afartan mas'ale ah dhowr iyo soddon mas'alo inuu yidhi laa adri laa adri laa adri laa adri wuxuu ka jawaabayna ay yaraayeen dhowr mas'aluu ka jawaabay dhowr iyo soddonna wuxuu yidhi maya ma garanayo ma waxaa la odhanayaa faqiih maaha miyaa la odhanayaa maya keligii maahae a'immada kalena saasoo kale waa ka dhacday falkullu min ahli almanaaxi alarbaca yaquulu laa adrii fakun muttabica saaxib maraaqi waa ka odhanaya saas aawadeed maxaa looga jeedaa garashada axkaamta sharciga ah la garanayo waxaa looga jeedaa altahayu' waasalaaxiya inuu malaka iyo awood u leeyahay inuu garto oo garashadii mar waxay noqotaa macrifatun bilficli marna waxay noqotaa macrifatun bilquwa macrifatun bilquwati alqariiba in quwo qariiba ahoo dhow uu ku garanayo iyo inuu bilficli ku garanayo alqariiba maxaynu u nidhi waxaynu ka ixtiraasaynaa bilquwati albaciida oo taalibulcilmigu waxaa dhici karta mas'ale in la weydiiyo mas'aladaa markaa inaanu garanayn laakiin waxaa laga yaabaa sana aw sanatayn aw alaas ama sannad ama laba sano ama saddex sano inuu markaa ku garto mas'aladii garashadaa uu gartay waa bilquwati albaciida quwo fog buu ku gartay oo baciide ah oo qariibo aan ahayn culammadu masaa'isha fiqiga haddii qaarkood ay ka qarsoomaan malaka iyo awood waxay u leeyihiin malakadu waa hay'atun raasikhatun finafsi malaka fiqhiya ayuu leeyahay awoodu ku gartuu leeyahay awooddaasina waa awood markaa qariibo ah waa bilquwati alqariiba muddo aan badnaynoo wax yaraa hadduu markaa ka fekero oo ta'ammul iyo istidlaal iyo nadar uu sameeyo mas'aladu wac waa u caddaanaysa waxaa laga yaabaa wakhti yar oo kooban oo daqaa'iq ah ama saacad ah ama wax kaloo la mida ay tahay inuu markaa mas'alo kasta inuu kaga ijtihaadi karo xukunna ku gaadhi karo walow gelinba ha noqoto marka waxaa la odhanayaa garashadii waa u xaasil maaha ficlan marka hore inuu wada garanayay masaa'isha diintoo dhan oo masale ka qarsoomiya aynay jirin laakiin waxaa loo jeedaa imaa bilficli buu markaa u garanayaa haddii la weydiiyo judhadkiiba uu ka jawaabayaa ama wakhti yar oo nadar iyo istidlaal uu sameeyo uu ka fakara mas'alada oo in yar u fiirsado ayuu u baahan yaho intaasuu ku keenaya ku garanaya wuxuu idhi sheikhu raximahullah waalfiqhu fiqhigu cilmu kulli xukmin xukun kasta in la aqoonsadoo la gartaa la yidhaahdaa xukunkaasoo sharcii sharciga loo nisbeeyey marka sharcii baa la odhanayaayoo ya'da waxba la shadi maayo liajli nadmi iyadoo asaalatan yaa u nisbe ay ahaydoo ay shadnayd jaa'a ijtihaadan xukunkaa sharciga ahoo yimi ijtihaadan xaaluu ijtihaad yahay yimi duuna xukmin qatci xukun qatciya ee ka madran oo aan ahayn xukun qatciya ee xukun danniya ahaaday waalxukmu waajibun wamanduubun wamaa ubiixa waalmakruuhu mac maa xurrima waalxukmu xukunku waajibun waa waajib wamanduubun waa mid waajib ah wa manduubun iyo mid la sunneeyey wamaa ubiixa iyo kii la banneeyey oo mubaax laga dhigay iyo walmakruuhu kii la karaahiyaystay karaahatu tansiih mac maa xurrima uu weheliyo kii la xaaraantinimay axkaamta sharciga marka hore waxaa loo qaybiyaa laba qaybood axkaam sharciya takliifiya iyo axkaam sharciya wadciya labadaa qaybood bay u labada qayboodba waxay soo gelayaan alaxkaamu sharciya axkaamta sharciga loo nisbeeyey axkaamtii sharciga ee takliifiga ahayd haddaba waa shan waa iijaab iyo nadbi iyo ibaaxo iyo karaaho iyo taxriim mutacallaqaadkoodana waxaa la kala yidhaahdaa ay ku tacalluqaan waajib iyo manduub iyo mubaax iyo makruuh iyo muxaram xukunka marka la sheegaayo waxaa ansab ah oo fiican in masaadirta la sheego oo midna waa ku xukunku ku dhacay midna waa xukunka laftiisa xukunku ma waajibkaa mise waa iijaabkoo waajibinta ah ama wujuubka oo waajibista ah may xukunku wuxuu noqonayaa iijaab ama wujuub wujuub waajibis shaygu waa waajibay wajabat isalaa salaaddu waa waajibtay marka masderka ayaa wuxuu noqonayaa xukunkii xukunkaasi kuu ku tacalluqo waxaa loo odhanayaa waajib waajib waa maxay waa almutasif bilwujuub waa kii ku sifoobay waajibnimada inuu waajib yahay biiijaabi sharci ayaan ugu sifoobay sharcigaa waajibiyey saasuu waajib ku noqday marka midna waa wasfigii ku qumaayay shayga oo ah tacalluqa xukunku ku tacalluqaayo sida lagu itlaaqayo waajib baa la odhanaya midna waa xukunka laftiisii oo waa wujuub ama iijaab kuwa kalena saasoo kale waa nadbigu kuu ku tacalluqo waxaa la odhanayaa manduub ibaaxadu kay ku tacalluqda waxaa la odhanayaa mubaax karaahadu kay ku tacalluqdo waxaa laodhanaya makruuh taxriimku kuu ku tacalluqana waxaa la odhanayaa muxaram ayaa la odhanaya culammadu waxay sameeyaan nowcan maa tasaamux bay sameeyaan cibaarado iyagoo sheegayey wasfigii shayga ku qumay bay waxay odhanayaan xukunkii weeyi oo imminka wuxuu uhi waalxukmu waajibun waa calaa sabiili tasaamux wa ilaa waajib waa wasfigii wujuubka ahaayee ku qumay shayga waajibka ah waxaa lagu itlaaqayaa waajib marka xukunki wuxuu noqonayaa wujuubka ama iijaabka markay sheegayaan axkaamta sharciga ee takliifiga culammadu mar waxay u sheegaan cala sabiili muqaabala oo mid walba muqaabilkiisay horgeeyaan oo ka hor keenaan marna waxay u sheegaan cala sabiili altadannii min alaclaa ila aladna calaa sabiili muqaabala haddii loo sheego waxaa la odhanayaa wujuub maxaa u muqaabila xaraam nadbi maxaa u muqaabila karaaho mubaax isagu gaar buu noqonayaa waa dambaynaya oo shaygii la amray cala sabiili alilzaam ama cala sabiili jazmi iijaabkii weeye shaygii la reebay calaa sabiili jazmi isaguna wuxuu noqonayaa xaraamkii labada marka waxa weeye makruuha iyo manduubkana waad garanaysaa iyo siday isugu muqaabilka yihiin ama waxaa la sameeyaa cala sabiili tadanni waa sida hadda sheikhu sameeyey waajibnimadaa laga soo bilaabaa hoos baa loo soo degaa sunnaha loo soo degaa ibaaxadaa loo soo degaa karaahadaa loo soo degaa taxriimka ayaa ugu hooseeya oo adna almaraatib ah ayaa deed loo soo degaa waalkhatbu sahlun waalxukmu waajibun xukunku waxaa loo jeedaa xukun oo dhan ma aha waa xukunku hore kuugu sheegay halkan in lagaga hadlo marka asha ku jirtaa waxay tahay cahdiyo xukunkaas waa xukunkii machuudka ahaa ee la garanayey alxukmu sharci la alcaqli wala alxisi xukunkii sharciga ahaa waajibun waajib weeye wa manduubun iyo mid la sunneeyey weeye wamaa ubiixa iyo kii la banneeyey weeyeoo la ibaaxeeyo mustawa tarafayn oo labada dacal siman yihiin waalmakruuhu iyo kii la karaahiyaystay weeye macmaa maa xurima kii la xaaraantinimeeyey inuu weheliyo maca asaxiixi mutlaqan waalfaasidi halkaa nuskhada waxaa ku dhacay khata markaa sidaan akhrinayo hamoodin inay tahay khalad maca asaxiixi mutlaqan waalfaasidi min caaqidin haadaani aw caabidi qaacid baa idinku dhacday nusakha matbuuca ahaa haysataan waana khalad bal ee shuraaxda sharaxday lataa'ifka lataa'if alishaaraat iyo sharaxa ibnu cusaymiin labaduba waxay ku soconayaan khaladkaa ku dhacay dabeedna ay doonayaan inay ku tawjiihiyaan siday u tawjiihiyeenna waa sheegi doonnaa laakiin saxdu waxay tahay min caaqidin haadaani aw min caabidin maca saxiixi saxiix weheliyo mutlaqan xaal la itlaaqay saxiixa oo uu cibaadaad iyo mucaamalaad mid walba gelaayo iyo walfaasidi faasid u weheliyo min caaqidin haadaani labadani waxay ka ahaadeen mid caqdi samaynayo mucaamalaad la imanaya aw min caabidi ama min cibaado la imanaya yacani waxa weeye hadduu mucaamalaad samaynayo oo cuquuddii wax ka mida la imanayo iyo hadduu cibaadaad samaynayo mid walba waxaa la odhan karaa waa saxiix waxaana la odhan karaa waa faasid shuraaxda sharaxday sheekh ka mida maxamed calawi almaaliki cibaaradu waa ishkaal gelisay nusqo saxda qoraysana muu helin sharxiisa taabacan saas aawadeed wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa inay tahay min caaqidin inay tahay waa iyadaa muqaabil u ah caabid saas wuu ha yeeshee nadka markaan ka baadhnay nusakha makhduudkaee kitaabku leeyahay aksara min nuskha oo nusakha makhduudka ah ka mida ayaa waxay qorayaan si sariixo cad min caaqidin haadaani aw min caabidin marka sidaa nusakha makhduudkay qoreen ayaa saxan bacdii waxay yidhaahdeen nusakha matbuuca dhammaantood waxay wada qorayaan qaacidin bay qorayaan saaxibu lataa'if alishaaraat markuu sharxayo wuxuu odhanayaa qaacidka waxaa looga jeedaa bimacnaa taarik cibaaradu waa ishkaal gelisay sida saxda ana ma helin saas aawadeed wuxuu doonay inuu tawjiihiyo ayuu doonay wa qowluhu min qaacidin ay taarikin lilcibaadati haadaani oo qaacidkii wuxuu ku fasiray inuu cibaade ka tegey cibaade hadduu ka tegeyna cibaadada waxa u muqaabil ku leeyimi ibnu cusaymiin laftiisa saasoo kale odhanayaayo wuxuu odhanayaa mucaamalaadkii buu uga jeedaa oo hadduu cibaadadii ka fadhiistay dee mucaamalaadkii cibaado lagama helo marka mucaamalaadkii baa muraadkiisu yahay laakiin maadaama aynu hellay sida saxda inay tahay sida nusakha makhduudka ah ku qoran min caaqidin inay tahay dee cuquuddu waa mucaamalaadkii baycu waa caqdi ijaaradu waa caqdi cuquuddii waxaa loo qaybiyaa cuquudu tabaruc iyo cuquudu mucaawadaat marka waxa weye nikaaxi waa caqdi kada marka muraadka looga jeedaa waa mucaamalaadka sheikhu tacriif ahaan wuxuu maray axkaamta sharciga inay toddoba tahay shantii horeynu soo aragnay iyo laba kaloo lagu daray oo saxiix iyo faasid la yidhaahdo shantaasaa laysku yidhaahdaa axkaamta sharciga ah kitaabka asalkaana sidaa maray laakiin sida jamaahiirta usuuliyiintu ay sheegaan waa in axkaamtii loo qaybiyo sharciyada ahayd takliifiya iyo wadciya sixada iyo fasaadku waxay noqonayaan min alaxkaam alwadciya axkaamta wadciga abay ka mid noqonayaan ee axkaamtii takliifiga ahayd kama mid aha waayo xukunka wadcigii waa maxay waa maa wadacahu shaaricu calaamatan calaa nufuudi haada shay'i wa cadami nufuudih sixada iyo fasaadka marka laga hadlayo waa xukun wadciyo shaaricu u dhigay calaamad shaygani inuu fulayo ama ansaxayo ama aanu ansaxay wakadaa shuruudda iyo mawaanicda iyaguna waxay soo gelayaan baabka axkaamta wadciga abay gudagelayaan alcaziima iyo alshuruud iyo almawaanic iyo alasbaab iyo alsixa iyo alfasaad kullu daalika waxay noqonayaan min alaxkaami alwadciya axkaamta wadcigaa bay ka mid noqonayaan axkaamta takliifiga ah culammada qaarkood oo odhanaya laba kale ha lagu daro waa jiraan oo kala farqinaya karaahatu taxriimka iyo xaaraanta iyo karaahatu taxriimka iyo karaahatu tansiiha oo halkaa martaba ka soo kordhaysa karaahatu taxriim ah oo xaaraantii u dhaxaysa karaahatu faral iyo waajibna way kala farqiyeen sidaas waxa maray qolyaha xanafiyada saas aawadeed waxay yidhaahdeen axkaamta sharcigu waa toddoba waa fardun iyo waajibun iyo sunnatun ama manduubun iyo ibaaxatun ama mubaaxun iyo karaahatun karaahatu tanziih iyo karaahatu taxriim iyo xaaraamtii toddobay saa uga dhigeen laakiin jamaahiirtu waxay leeyihiin waajib iyo fardi waa isku macne karaahatu taxriim iyo xaaraantuna waa isku mid bay leeyihiin waajibaadku inay kala waajibnimo badan yihiin waa jirtaa inay kala adag yihiin waa jirtaa qaarkood inay qaci yihiin waa jirtaa qaarkoodna inay danni yihiin waa jirtaa wa kadalika muxaramaadku inay kala xaaraannimo badan yihiin qaarkoodna qaci yihiin qaarkoodna danni yihiin waa jirtaa laakiin taasi ma keensanayso magac gaara in loo sameeyo qayb kaloo muta'akhiriinta ka mida waxay yidhaahdeen karaahada iyo khilaaful awlaha ha la kala saaro laba ha laga kala dhigo oo khilaaful awlahana gaar ha laga dhigo waa haddii sunno la khilaafo oo sunnihii lala iman waayo waa khilaafu alawlaa haddii laakiin shayga la reebo xaaraannimadiina daliilku ka sarfiyana karaatu tansiih ha la yidhaahdo saasoo kalea culammada qaarkoodna ay mareen oo halkaas laba qaybood bay ka soo kordhiyeen calaa kulli xaal laakiin waxaa saxiixa sida jamaahiirta culammadu ay maraan axkaamta sharcigu inay shantaa ku kooban tahay ee takliifiga ah axkaamtii wadciga ahayd waxaa ka mida ah sixadii iyo fasaadka ka mid a ah. labada mid walibana way galaan mucaamalaadka iyo cibaadaadka mid walba tacriif ahaanna waynoo keeni doonaa waa tacriifin doonaa ibnu cuthaymiin wuxuu yidhi wa qowluhu min qaacidin ay ilqaacidi can alcibaadah wa kaannahu yuriidu bidalika almucaamalaat yacnii kii cibaadaadka ka fadhiistay ayaa macnihiisu yidhi cibaadada ka fadhiistay waxaad mooddaa buu yidhi inuu uga jeedo mucaamalaadka taasi waxay ku tusinaysaa in waxaweeye nusakha makhduudka in loo noqdaa in wax badan oo akhtaa' oo tabacaadka ku dhacay in lagu sixi karo wuxuu idhi maca asaxiixi mutlaqan waalfaasidiin saxiixu uu weheliyo axkaamtaa shantee la soo sheegay waxa kaleoo axkaamtii noqonaya maca asaxiixi intaasoo saxiix weheliyo mutlaqan xaal saxiixa la itlaaqo cibaadaadka iyo mucaamalaadka mid walba uu galo waalfaasidi iyo faasid uu weheliyo isaguna waa saasi leeg wuu sii caddaynayaa min caaqidin haadaani aw min caabidi labadani oo sixada iyo fasaadka ahi waxay ka ahaanayaan min caaqidin mid caqdi la imanayo mucaamalaad samaynaya aw min caabidi ama mid cibaado la imanaya wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk